بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه قبل الله بين آيات بقول يستقال إلى آيات بقول يلباتان آخر سورة المائدة درسي هوري آيات دي qiso yaroo gaaban bay lahayd nin la yidhaha tamiim udaari iyo cadi binu badaa yaa ganacsadayaal ahaa carabna way ahaa nasaarna way ahaayeen sham iyo makay u kala safri jireen nin la yidhaahdo budayl bunu abi maryam oo reer bani sahmi ah oo muslim isagoo ah yaa iyagoo meel joogayay naftii qabatay marka wuu u dardaarmo xoolaha waxaad u geysaan buuri reerka yagii xoolihii way soo qaadeen jaam dahaba fijaal dahaba ah mooye intii kale reerkii bay keeneen qoladii way weydiiyeen warna siiya bay yidhahdeen fijaanki oo ma hayna bay yidhaahdeen marka dhaartii qoladaas wax loo haysto yaa marka hore dhaarta loo soo fadhiisin dii laga shakiyo oo laga shakiyo qoladii wasiyada lahayd ee xoolaha lahayd baa ku dhaaran marka daalika sidaa saacadnaa ugu dhow in laga daba dhaaranayo og yihiin yaa adnaa ugu dhow an yatuu bishahaadati markhaatigii inay la yimaadaan calaa wajhiha aw yakhaafuu ama ay ka baqaan oy tixgeliyaan an turadda aymaanun dhaar in la celiyo bacda aymaanihim wataquu llah wasmacuu wallahu laa yahdi lqowma alfaasiqiin yowma yajmacu llahu rasuul udkur sheeg baa la yidhi sheegtu qur-aanka kuma jirte macnahay ku jirtaa ka sheekee baa la yidhi yowma maalin يجمع الله الله أرور الرسول الرسوسة فيقول الله وحوده ماذا شيئا أجبتم لإذين كجوابا حال إذين جديد مركان إذين دري ذاتك أدوى قيامها وحال تشوغاين حال إذين كجوابا قالوا وحيده لا علم أغان لنا نوم السبنان إنك أدقو أنت أدقو علام القيوب وحمقان ودنك أقباتها قيامها الرسوسي اللوكيني مركاسا لديه بل كشاكي محال إذين كجوابا adigaaba naga og bay marka waxa loogu jawaabay way garanayaan allah wa watacaala inuu caalim ku yahay bay ogyihiin midda kale waxoogay argagaxa laga yaabaa inuu jiro qiyaamadii baa la taagan yahay oo wax ka kala fakisan yihiin maalintaa ambiyadu sallim sallim sallim bay leeyihin marka waxa weeye rususha eh, sidaasaa loo su marka markii la su ee qolo walba la su-aalo ma idin yimid wax rasuuli ah, may wax noo yimid ma jiray ummaduhu dhihi markaasoo alla dhihi yaa idinka markhaati ah ambiyadii waxay dhihi ummadda nebi maxamed baa nooga markhaati ah ummadii nebi maxamed kuwanaa dhihi ummadii nebi maxamed wayba naga dambeeyeen maxay ku ogaadeen ummaddii nebi maxamed baa la weydiin annagaa hubnaba in la dhihi in la gaadhsiiyey yaa idin sheegay baa la dhihi nabiga iyagaa noo sheegay bas way dhammaatay xaaladii waa maalintaa markala taagan yahay yowma maalin cid kasta dadka ducaaduna waa sidaasoo kale ducaadana iyagana dadka cilmiga u ah hadday gudan waayaan waajibkoodi iyo hadday gutaanba su-aashaasaa u taalla yowma maalin bal sheeg baa layidhi yajmacu llaahu alla uu uruurin arusula rusushii oo soo kulmin oo fa yaquulu oo alla dhihi maadaa sheegay baa ujibtum la idinku jawaabay qaaluu waxay dhihi laa cilmi ogaani lanaa sugnaanin maxaa yeelay inaka adigu anta calaamu lquyuubi waxa maqan oo dhan ka ogbaatay adaaba naga ogo annaga waxba garan mayno id wtiga waktigaa qiyaamaha la joogo id wakti weeye qaala allahu alla uu yidhi yaa ciise ciisow ibna maryamo ahaayow udkur sheeg oo xusuusnow nicmatii nicmadaydii caleyka adiga aan kuu nicmeeyey wa calaa waalidatika hooyada aan ugu nicmeeyey id ayatuka markaan kugu xoojiyey biruuxilquduusi malaku jibriil oo hawshaad qabanayso oo dhan malaku jibriil kula qabanayo tukalimu nnaasa dadkii baad la hadashay yani waad la hadda ficilku waa mudaaric laakiin wuu la hadlay waad la hadashay fi lmahdi caruurnimadii ama dharabtii dharabtu waa wax caruurta sariir la dhex dhigo iyo wakahlan adoo garhmadoobe oo nabi ah adoo yaroo caruura dacwadii waad gaadhsiisay markii hooyadii u bari yeelay ciise xusuusa nicmadii alla kugu nicmeeye oo ah inuu aabbala-aan ku abuuray nabi kaa dhigay mucjizad kuu sameeyey dhibaatadii oo dhan kaa badbaadiyey hooyadaana uu u nicmeeyo ka dhigay gabadh alla u go'day oo tuumadii soo gashayna uu alla bari yeelay subxaanahu watacaala marka waxaa kaloo lagugu xoojiyey ruuxulqudus wixii hawlaheed qaban iyo dacwada markaad gudanayso malku jibriil baa ku tilmaamaya oo kula socda saa u xusuusno baa layidhi xusuuso marka laleeyahay qalbiga ku hayo alle ku jugda ka dhigan tahay id waqti qaala lahu bay ahayd waqtiga qiyaamaha la joogo qaala alla u yaa ciisa ciisow ibna maryama ahayow idkur xusuusa nicmatii nicmadayda caleyka aan kuu nicmeeyey wa calaa waalidatika hooyadaana aanu nicmeeyey markaan mucjizad iyo ambiye iyo dad fiican idinka yeelay id waqti ayatuka aan kugu xoojiyey biruuxi qudus malaku jibriil tukalimu naasa dadkaad la hadashay filmahdi darabti adoo sariirtii caruurnimada ku jira iyo wakahlan adoo garmadoobaho nabi ah intaba waad la hadashay inii cabdullaahi aataanii alkitaab id waktina xusuuso calamtuka aan ku baray alkitaaba qoraalkii aan ku baray iyo walxikmata cilmi naafica iyo watawraata kitaabkii tawraadahaa iyo walinjiila kitaabka injiilahaa bal waktiga aana baro nabiyullaahi ciisa alla wuxuu baray kitaabadii qoraalkii luqadu ku qorayana cabri bay ahayd xikmad iyo cilmi naaficuu baray towreed injiil buu baray intaasoo cilmi u baray waa nicmo lagu sujiyo id wakti xusuuso callamtuka aan ku baray alkitaaba kitaab iyo walxikmata alkitaaba qoraalkii iyo walxikmata cilmi naafica iyo watawraata tawraad iyo walinjiila waid wakti xusuuso takhluqu aada abuurtay ama aada abuureysay min aiini dhoobada hay-atan ka hay-ati ayri muuqaal muuqaalka shimbirta u eg aniga ciidankayga oo anaa farsamada kugu ilhaamayey oo fatanfuqa aada ku afuuftay fiihaa dhexdeeda neef aada ku afuuftay ruux ku afuuftay oo fatakuuna ay ahaatay dayran shimbir duulaysa biidnii aniga ciidankayga watugruu aada bogsiinaysay al akmaha qofka indhaha daboolan akmah waxaa la qofka indhaha daboolan kusoo dhashay iyo wal abrasa qofka baraslaha ah biidni idankayga aad ku bogsiinaysay waid wakti tukhriju aada soo saaraysay almawtaa kuwa dhintay biidni idankayga mucjizaadka nabiyulaahi ciise la siiyey waxaa ilaahay u sakhiray intuu hay-ad shimbireed abuuro inuu naf geliyo biidni illaah ruux geliyo biidni illaah waa mucjizad weeye cajiiba ah marka shimbirtu dadku waxay yidhaaheen bahal fiidmeer la yidhaha fiidmeer oo waa fiidmeer oo baadasheedu ma kalaba intay meel saa isaga soo lalmiso iyo sidaa baadasha u kala bixisaa wax ma aragtaa la yidhi habeenkii mooyaane maalintii wax ma aragtaa la yidhi xaylna way leedahay baa la yidhi fiidmeertu shimbiraha xaylay ka tahay saasaa lagu tilmaamaa laakiin shimbir buu sameeyey uun ka soo qaad waxaa kale oo oo alla u sahlay inuu akmaha bogsi wax adibadu ayna samayn karayn waa qofka indhahood daboolan kusoo dhasha iyo qofka baraska leh ilaahay idankiibuu ku dawaynayo sidaa buu u taabanayay horuu ka bogsoonaya dad fara badan baa nabiyullaahi ciise had iyo jeer la joogayo dawadoona waxa dhintayna wuu soo saarayay intuu waxaa la yidhi markuu mucjizaadkan oo dhan alla siinayo laba ragcadood intuu tukado yaa alla baryayay allah marka u sahlayay marka maytida soo saaray xataa waxaa laga yaaba inay ka codsadeen oo yidhaheen bal hebel iyo hebel iyo soo saar mid kastaba ha atee dad dhintay buu soo saaray allah wuxuu leeyahay waid waqti xusuusnow takhluqu aada abuureysay min aiini shimbir hay-atan oo ka hay-ati dayri shimbir id waqti takhluqu aada abuuraysa min adiini shimbirta xaggeeda hay ka hay dayri muuqaal shimbirta u ah biidnii aniga idankaygu anaa kuu sahlay oo kuu sakiray oo fatanfuqa aada ku afuuftay fiihaa hay-adii dayrka oo fatakuuna ee ahaatay dayran shimbir duulaysa biidnii wa tubriu aada bogsiinaysay alakmaha qofka indhaha daboolan walabrasa qofka baraslaha biidnii waid wakti tukhriju aada soo saaraysay almawtaa kuwa dhintay bidin adiga intayga waa mucjizo ilaahay siiye weeyaan waid wakti bal xusuusnow aan kaa manciyey bani israail ree bani israiil canka xaggaaga id wakti kafaftu aan manciyey bani israiil canka xaggaaga id wakti ji'tahum aada ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad faqaala aladiina kuwi waxay dhaheen kafaruu gaaloobay oo minhum ree bani israiil ka mid a ah. in haadaa maa haadaa ninkanu ma aha ilaa sixrun sixir mooye in haadaa waxan uu ninkanu la yimid ma aha iyo ninka laftiisuba hadda master weeye sixir marka ninka laftiisa in haadaa maa haadaa waxan maaha ilaa sixiru sixir mayo uu la yimid mubiinun aahira ree banu israaiil markuu xujo cad ula yimid allah subxaanahu watacaala wuxuu ka celiyey dhibaatadii reer banu israaiil wadeen waa kii markii u dambaysay la kor yeelay markay soo weerareen oo ninkii la odhan jiray yahuuda alskharyuudi uu boqorkii dimashik joogay rumaaniga ahaa uu yidhi nin dadkii kaa fasahaadin baa yimid soo dila la yidhi waxaa laba siyood baa xawaarida kamida yaa la huwiyay laakiin waxay u badan tahay kii soo jaasuusay laftiisii yaa la huwiyey oo ekaantiisii la huwiyay reer banu israiil dhibaataday la rabeen nabiyullaahi ciisa sidaasaa loogayaa looga manciyey waid waqti xusuuslow kafaftu aan manciyey bani israaiil canka xagga ka maqiyey id waqti ji'tahum aada ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad faqaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo minhum iyaa ka mid ihi in haadaa maa haadaakani maha ilaa sixirun sixir mooye waxa ninkanu wataay waa sixir sixirkaasoo mubiinun oo cad baa la yidhi waxaa la yidhaahdaa nabi walba dadka uu la joogo waxay xurmeeyaan yaa looga dhigaa baa la yidhi marka qoladan ee nabi ciise la joogtay waxyaabahay aada u xurmaynayeen wuxuu ahaa sixirka iyo wixii lamid a ah, iyo xurmaynayeen waid waktina bal haddana xusuusnow awxaytu aan u waxyooday ila alxawaariyiina kuwii xertaada ahaa saafigaaga ahaa an aaminuu rumeeya ey aaminuu rumeeya antaasu mufasira weeye bi aniga wa birasuuli rasuulkiisa rasuulkaygana rumeeya qaaluu waxay dhaheen aamanaa rumaynay ee washhad allow nooga markhaati kac bianna anagu muslimuuna inaanu nahay waxyigu waxyu ilhaam iyo waxyi meliku jibriil wadaa jira kan waa waxyu ilhaam wey qalbigoodaa lagu tuuray waxyu ilhaam waa waxyigii nabi muuse hooyadii oo kale loo waxyooday oo kale waa waxyigii shinida loo waxyooday oo kale ila naxli baa loo waxyooday waxyu ilhaam wey qalbigiisaa wax run ah yaa lagu riday marka waxaa la yidhi xawaaridiye aniga iyo rasuulkaygaba rumeeya rumaynay bay idhahen ilaahuna ogow inaanu muslimiinnahay allow naga wareebay qisadan waxaa lainoogu sheegayaa inaan ku tacsi qaadano oo aynu inagu qudheenno rususha iyo mucjizaadka intaan rumayno ilaahay ku kalsoonaano wixii ilaahay xaq ka dhigay aynu raacno waid waqti bal xusuusno iyadana aw awxaytu aan u waxyoonay waxyi ilhaam ila alxawaariyiina qoladii saafiga kuu ahaa an aaminuu ay aaminuu rumeeya bi aniga wa birasuuli qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa rumaynay washhad ilaahuna ogow nooga markhaati kac biannanaa anagu muslimuuna inaanu nahay nabiylahi maxamed wuxuu yidhi likulli nabiyin xawaariyin waxawaariyii zubayr bin lcawaam bu xawaariyii ninka si hoos ahaana aan isugu dhownaao zubayr bin alcawaam zubayr bin alcawaam casharatu mubashiriintiibuu ka mid ahaa khadiija bintu khuwaylid walaalkeed baa dhalay safiya bintu cabdimudalib oo nabiga eedadii aa dhashay nin reer bani asad u ahaa markaa sidaasu ahaa aad buu ugu dhawaa allah wuxuu li markay xawaarina inaguna haddee dad saafi ahoo adiga khaalis kuu ah qolada kiristaanku markay xawaarida ka hadli ee af soomaaliga ku bedelaysa xeerkiisii bay yidhaahdeen xeerkii nabi ciise bay yidhaahdeen markay bedelayaan id wakti bal iyadana xusuusnow id wakti qaala alxawaariyuuna xawaariyintu ay yidhaahdeen yaa ciisa ciisow rabbuka rabbigaa an yunazila inuu dejiyo calaynaa dushayada maa-idatan xeero raashina min asamaai samada ka soo dejiyo qaala wuxuu ihi ittaqu llaha alla ka baqa in kuntum haddaad tihiin muminiin xawaaridu waxaa laleeyahay hadalkan way gaajoodeen gaajaa ku kaliftay marka nabiyllaahi ciisa wuxuu ihi soddon maalmood sooma camalka ruuxii loo qabtaana abaalka lagu leeyahay buu ku yihi <clears throat> markay yay dhaheen waa kanoo soonnay dee ilaahay noo weydiisaa ah sidaanu cunno marka shaki kama ahayn way gaajoodeenoo gaajaa u geysay marka maaid waxaa la yidhaha af carabiga xeedhada raashinku ku jiro markaan xeedhada raashin ku jirin khawaan baa khiwaan baa la yidha xeedhada markaan raashin ku jirin khiwaan baa la yidha marka xeedho raashine noo weydii bay yidhaahdeen waxa weeye gaaja haysay markaa id waqti shee qaala ay yidhaahdeen alxawaariyuuna xawaariyuuntu yaa ciisa ciisow ibna maryamo ahaayo hal yastadiicu makari rabbuka rabbigaa an yunazila inuu dejiyo calaynaa dushada maaidatan xeedha raasina min asamaai ilaahay makari markay leeyihiin yani ma weydiin kartaa bay ujeedaan oo qiraa'ooyin qaar baa ah hal tastadiicu qaar baa qiraa'ooyinka ma awoodaa inaad alla noogu dacwoto wey markaa balka alla ma uu kari oo dacwadaada ma uu yeeli an yunazila calaynaa qaala wuxuu ihi itaquu llah war alle ka baqa in kuntum muminiina haddaad tihiin qaaluu waxay dhen nuriidu waxaan doonaynaa an nakula minhaa inaan ka cuno gaajadu naga ba'do watadma-ina quluubunaa qalbiga iyaguna xasilo oo iimaanka iyagu sii siyaado awalba de inaad run sheegtahay waan ka ognahay wanaclama aan ogaan wanaclama aan ogaano an qad run inaad noo sheegtay yacni iimaanku noo siiyo korro wanakuuna aanu ahano calayhaa dusheed meeshaas kuwa arko oo mucjizada goobjoog ka ah marka qalbigu noo nagaado rabbi arinii kayfa tuxyi lmawta ibraahim baa yidhi awalam tu'min si qalbigaygu u xasilo marka waxa aad maqasho laftiisii markaad aragto iimaankaagii wuu degay yani waa kuusii badan xujadiibaa kuusii badan khayrkii baa kuusii badan qaaluu waxay si kale kuma weydiinayna raashinkii nuriidu waxaan doonaynaa an nakula inaan ka cunno minaa wa tadma ina ay xasisho quluubunaa qalbiyaalkanaga oo walbahaarkii iyo waxaanu naga bo-o wanaclamo aan ogaano an qad inaad run noo sheegtay yani qalbigu noo sii fiicnaado wanakuuna aanu ahano min ashaahidiina kuwa goobjoog ka ah caleyhaa dusheeda mucjizadaa ogaano qaala ciise bnu maryama wuxuu yihi ciisihii ina maryamaadaha allahuma allow rabbanaa rabbigayow anzil deji calaynaa dusheeda maa'idatan xeedho raashina min asamaai samada nooga soo deji xeedhadaasoo takuunu lanaa noo ahta ciidan farxad maalin farxadeed liawalinaa kuwa yaga hore iyo waakhirinaa kuwa dambe iyo aayatan mucjizad oo minka xaggaa ka ahaata warsuqnaa nugu arsaaq wa anta adiguna khayruraasiqiina kuwa arsaaqoo dhan baad ka wada khayr badan tahay nabiyulaahi ciise qoladii hadalkoodii buu yeelayo ilaah wuxuu yidhi xeeradaa noo soo jadi samada nooga soo deji si ay dadka hadda jooga dadka dambeba ciid ugu noqoto yom farxad ay ugu noqoto oon u ciidaysano u fantayaysano midda kale ay mucjizad u noqoto ilaahu nagu soo arsaaq bood nabilahi ciise saasoo alle ku yii qoladii buu ka amar yeelay markii hore waa kii waani war ilaahay ka yaaba waa kii yidhi marka dalabka mucjizadu waa khatar dhibaato badan buu keenaa dalabka mucjizadu qaala ciisa ciise wuxuu ihi ibnu maryama ahaa allahuma allow rabbanaa rabbigayow anzil deji calaynaa dushada maaidatan xeero oo min asamaai samada xaggeeda ka ahaatay ama maaidatan deji min asamaai kasoo deji taasoo takuunu lanaa noo ahaata ciidan maalin farxadeed liawalinaa kuwa yagii hore iyo waakhirinaa kuwa yaga dambaba iyo waaayatan mucjizad minka xaggaa ka ahaatay warzuqnaa min arsaaq allahayow wa anta adigu khayru raasiqiina kuwa wax ilaahay asmaadiisaa loogu tawasulaa qaala allahu alla wuxuu yidhi wuu yeelay alle inii anigu munaziluhaa waan soo dejin buuhi calaykum dushiina faman yakfur qofkii gaalooba bacdu intii la soo dejiyey kadib oo minkum idinka idin ka mid a ah. fa inii anigu ucadibuhu waan cadaabi cadaaban cadaab laa ucadibuhu aana cadaabin axadan axad oo min alcaalamiin laakiin markaan soo dejiyo qofkii diida cadaab aana caalamka cadaabin baan cadaabayaab alla waa masalo adag su-aashii baa waxaasoo dhan keenaysa marka waxaa la yidhi waxaa u cadaab kulul khalqiga adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab qoladaa fircoon habeen iyo maalin cadaabkay ku dhex jiraan iyo qoladan asxaabulmaa-ida wixii diiday iyo musawiriinta sawirkaa la qore ee gacanta iyo waxaa yaa u cadaab kulul waxaa la dhihi ka musawirka ah geli naf mana gelin karo marka musawirkan kamirada haddii wax weyn lagu falay haddii musawir kamirada guriga laga dhiganayn ee waxyaabaha shahaadada iyo aqoonsiga waxaa lagu samaysan wax dhima kamiradu waa ruuxa hooskiisii oo la sawiray ee ma aha wax khalqi cusuboo adigu aad ma aha qaala allahu alla marka culimadu waxay leeyihiin waa la soo dejiyey culimada qaar baa le lama soo dejinin oo markii sidan cadaabka loogu goodiyey yay baqeen laakiin culimmadu waxay u badan tahay waa la soo dejiyey marka xeedhada waxaa ku jiray baa layidhi waxaa de qaar baa kodha samag kalluun iyo anje kibis iyo waxaasay ahayd waxaasoo dhan lama rabe raashin fiican oy ku raaxaystaan baa ku jiray intaa ka soo qaad qaala allahu alla wuxuu yidhi innii anigu minazulaha waan soo dejin calaykum dushiina faman yakfur qofkii gaalooba bacdu bacda alinzaal intii la soo dejiyey kadib oo minkum idinka idinka mid a فإني أنا أعذبه عن عذابي عذابا عذاب لا أعذبه أنا عذاب أحدا أحد من العالمين خلقه كمذا وإذ قال الله واذكرها الدنب الحس إذ وقت قال الله ألا أجري يا عيسى بن مريم عيسيه إن مريم هذا هايو أأنت أدقم يا قلت كويل للناس ذاتك اتخذوني اتخذوني إغاية هسا إيا وأمي هو يدي إلهين لبا إله ومن دون الله ألا غيرك قال عيسى سبحانك allow nahaatay allow nazahnaatay maa yakuunu lii iima sugna iimana suubato an aquula inaan idhaahdo maa shay laysa lii uuna ii sugnaan bixaqin ilaahnimo xaq uma lihi ilaahnimo xaq uma lihi ilaah waad ka nasahan tahay in kuntu haddaanahay qultu kii yidhi faqad calimtuha adigaaba dee og adigaaba og haddaana yidhi adigaaba og taclamu waad og tahay maa fii nafsii wax nafteedo ii qarsoon walaa aclamu anigu inaka adigu anta callaam uyuba nabilaahi ciisa alla wuxuu su-aalay waa qiyaamadaa la jooga ma adigaa ku yidhi dadka anigii hooyaday laba ilaah naga dhigta marka nabiyullaahi ciise wuxuu yidhi ilaahu waad nasahan tahay waxaana xaq lahayn inaan sheegtana suuragal maaha haddii aan idhi adigaaba de og adigaaba og haddii aan idhi wax ii qarsoon m yaad og tahay anugu wax kuu qarsoon ma ogin marka meeshan waxay khusaysantaa dadka ma aragtay waxooga la yar barakaysto haddayna dhihin war hay barakaysanina anu nin caadi aan ahay oy dadka kula dardaarmaan in la barakaysto oo khudbada loo dhiso sidan oo kale baa loo weyni markaa dee ruuxaan isagu ku talagelin in la caabudo oo laga dabagalo qiyaamaha wuu dafiri anu maba ogi buu dhih waxa weeye sida nabiyullaahi ciise oo kale iyo waxa weeye culimada islaamka ee dhimatay ee dadka qaarkood ku xadgudbeen iyo anagu kama bawan hayna dhih jinka laftiisa dhihi anagu maba oginba shaydaankaa dhihi anigu maba ogiba sidaasoo kale allah wuxuu yidhi wadkur waid wakti sheeg oo dadka u sheeg qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisa ciiso ibna maryama ah ahaayo a anta adiga miyaa qulta ku yidhi linaasi dadka itakhiduunii iga yeesha iyo waumiya waumiyadu waxay ku cadfan tahay ya-da mafcuulka iyo hooyaday ilaahayni laba ilaaho min duunilaahi alla keyrka ah qaala nabiyullaahi ciise wuxuui subxaanaka ilaahu naزahnaata ilaahu waad hufan tahay maa yakuunu lii iima sugna awlana iimaha iimana banaana an aquula inaan idhaahdo maa shay laysa lii una iigu sugnaan bixaqin xaq ilahnimo ma xaq baanu leehay in kuntu haddaanahay qultuhu ninkii yidhi haddaanahay allah yo faqad calimtahu waad ogtahay taclamu waad ogtahay maa fii nafsi waxa naftaydo ii qarsoon walaa aclamu anigu ma inaka adigu anta callaamu lquyuub waxa maqan oo dhan baad ogta maa qultu lah allahayow uma dhihin ilaa maa amartani waxaad amartay bihi maaga mooye oo ah an icbudullah ey icbudullah alla caabuda rabbii aniga rabbigay ah wa rabbakum idinka rabbigiinii ah wa kuntu waxaan ahaa calayhim dushooda shahiidan kii ilaaliya maa dumtu intaan daa'ima fiihim dhexdooda markaa noolaa oo la joogay anaa ilaalin jiray oo hanuunin jiray oo falamaa tawafaytanii markaad ikaxaysoodii oofsatay kunta waxaad ahaatay anta adigu araqiiba ilaaliyaad ka ahayd caleyhim dushooda waanta adiguna calaa kulli shayin shay la arko shahiidun waad og tahay iyaga keliyaba mehe wax walba waad og tahay nabillahi ciise saasuu yihi dacwadiisii buu sax ka dhigay allahayow wixii aad ku dha'i tiri ma wax kale uga dhihin oo ah war allah caabudo aniga iyo idinkaba rabbi ah marka intaan noolaa dee anaa dhex joogay oo goobjoog ka ahayo kormeeri jiray oo hanuunin jiray dee markaadi oofsatay adigunba ahaayo adigaa dee ku shuqulla way maa qultu uma dhihin lahum iyaga rabbiyo ilaa maa amartanii bihi waxaad amartay mooyi maxaan ku idhi an icbudullah ey icbudullah alla caabuda rabbi rabbigay wa rabbikum rabbigiina wa kuntu waxaan ahaa calayhim dushooda shahiidan kii kormeero ka ah oo xaafid ka ah maadumtu intaan daa'imay fiihim dhexdooda markaan la joogay anaa ilaalin jiray falamaa tawafaytanii markaad ikaxaysay oofsatay kunta waxaa tahay anta adigu arraqiiba ilaaliyii waa adiga caleyhim dushooda waanta adiguna ala arka kulligi shahiidu kii og baa tahay iyaga keliya mae khalqigoo dhan baad og tahay in tucadibu allah yow haddaad cadaabto fa inahum iyagu cibaaduk waa addoomahaadi in tucadibhum allow haddaad cadaabto fa inahum cibaaduk wain takfir lahum haddaad u dhaafto fa inaka adigu anta alcasiizuka qaali baa tahay alxakiim cidinaba kuguma qasbin markaa waxoogay dabac baa ku jiro ilah waa un addoommadaadii haddaad cadaabtade taladooda adahaya marka waxay ka dhigan tahay waa addoommadaadii iyo u tixgeli bay ka dhigan ah, cadaab ma una dhihin allahu akbar in tucadibhum haddaad cadaabta allahayow fa inahum iyagu cibaadiku addoommahaagii adigaa leh wain takfir lahum haddaad u dhaaftana fa inaka adigu anta adigu alcasiizuka qaaliba tahay alxakiim oo falsano cid kugu qasbaysa iyo cid kugu haysataa midna marjis qaala wuxuu yidhi allah haadaa yoomkani yowmu maalin weeye yanfacu saadiqiina runsheegayaasha ay anfici sidquhum runtoodii lahum waxaa u sugnaatay jannaatun jannooyin tajrii ay socoto min taxti qusuuriha wa asjaariha geedaheeda iyo daarahooda hoostooda alanhaaru waadiyaan khaalidiina fiihaa ay ku waari abadan weligood radia allaahu alla wuu raadi ka noqday canhum xaggooda waraduu canhu iyaguna waxa uu siiyey qiimihiisa yay raalli ka noqdeen wax eedahay alla ka sheegani ma jiro daalikaasi alfawzu liman wey alcadiimu maalintaa iyada ah ee nebiyullaahi ciise sidaa loola hadlay waa maalinta qofka runta ay anfici ee tawxiidkiisii runta ahaa niyadiisii runta ahayd camalkiisii runta ahaa sadaqadii runta ahayd waa la dersu maalintaa taama ku abta been iyo wax la dhoodhoobay iyo bidco iyo khiyaano iyo damdam maalintaa wax ku tari mayso ciqaabbay kugu noqon marayaan qaal allahu alla wuxuu yihi haadaa kanu yowmu maalin weeye yanfacu saadiqiina rusheegayaasha uu anfici sidqihum runtoodii adduunka dhibaatooyin badan baa dadku soo mariyo dadku dhibaatada way mari kuwa fiican iyo kuwa xunba lahum waxaa u sugnaaday jannaatun jannooyin tajrii ay socoto min taxti ashjaariha geedaheeda iyo daaraheeda hoostooda alanhaari waadiya khaalidiina fiiha way ku waari abadan weliba baa raalli ka noqday camalkoodii ay la yimaadeen waa la raalli uga noqday waraduu canhu iyaguna raalli ka noqdeen waxa uu siiyo ku abaalmariyey dalika kaasi alfawzu liibaan weeye alcadiimu oo weyn lilaahi mulku samaawaat lilaahi alla waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samada lahaanshaheeda iyo tasarufkeeda waalardi iyo maa fiihinna waxa u dhexeeya marka la leeyahay lilaahi mulku samaawaati waalardi la soo maray oo cilla maamulaysaa ma jiro ardada iyo samada iyo aakhira iyo allah keligii baa maamulaya cidla maamulaysaa ma jirto lilaahi alla waxaa usugnaaday sugnaaday mulku samaawaati samada mulkigeedii iyo walardi ardada wamaa fiihinna waxa u dhexeeya wa huwa allana subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shay la arka kulli qadiirun kii kara wey wax walba allah wuu karaa subxaanahu watacaala allah subxana wataala